بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الزنا زندي أيه كتابه biاlqasri marka azinaa la dhahe azinaa aan la dhihin bilmad ee lasoo gaabiya waa lugatun xijaaziya waa bilmad markii la dheerayo azinaa la dhahana waa lugatun tamiimiya reer tamiim lugadoodii diimahoo dhan waxay isku waafaqeen zinadu inay xaaraanta waxayna ka tahay kabaa'irta ugu foolxun diinna xalaal kuma noqon weligeed walihaada xadda zinadu waa ta ugu culus xuduudoo idil maadaama ay tahay waxyeelo loo geysanayo acraadii iyo nasabkii waxaana asal u ah baabkan qowlka ilahi yuhi subxaanaه wa tacaala الزaaniyaةu والزaani fajliduu kula waaxidi minhuma miئaةa jalda gabadhii zaaniyadda ahayd iyo ninkii zaaniga ahaa mid walba waxaad ku dhufataan boqol karbaash nabigeena calayhi الsalaaةu wasalaam wuxuu rajmiyey ninki la dhihi jiray maacis iyo haweenaydii haamidiyadda ahayd qabiilkaa reer haamid zinadu waxay leedahay laba xugum oo gaar u ah labada xugum waxaa weeye in loo shardinayo markhaatigeeda afar rag ah iyo in boqol jaldi waxa weeye la karbaashayo qofkii zaaniga aha bikriga ah haddaba zinada tacriifkeedu muxuu yahay xaqiiqada sharciga ah ee zinada waxaa weeye ilaaju akri akrkii in la geliyo biarjin arji arjigaasoo muxaramin la xaaraameeyey licaynihi cayntiisa loo xaaraameeyey farjigaasoo khaalin ka maran can shubhati shubha ka maran mushtahan oo la ishtihaynayo yuujib wuxuu waajibinaya ilaajkaasi alxadda xad buu waajibinayaa wa duburu akrin ninka duburkiisa ama dabadiisu waa unaa iyo dhadiga duburkeeduna ka qubulun buu la mid yahay qubulkii cala almadhabi muctamad haddaan qabano walaa xadda xad kuma sugnaanin bimufaahadatin bowdibowdyeysi wa waطi zawjatii zawjadiisii inuu wa amatii iyo addoontiisa fii xaydin xayd inuu ugu tago wa sawmin sawm inuu wa ixraamin ixraam ayadoo ku sugan inuu u zawjada ama addoontaas wakadaa waxaa la mid ah oysan ka waajibaynin amatu addoontiisii hadduu u tago almusawajatu ee la qabay wاlmuctadatu iyo tii ciddo tirsanaysa wakadaa saasoo kale mamluukatu addoontiisii almaxram ee maxramka ahayd wa mukrahun wakada waxaa la mid ah mukrahun qof la khasbay oo zinada lagu khasbay asna xad ma fi lahri muctamad haddaan qabanno wakada waxaa la mid ah, kullu jihatin jiha walba oo abaaxahaa uu baneeyey caalimun nin caalim ah wadalika miaal ka nikaaxin sida nikaax ee nikaaxaasoo bilaa shuhuudin marag la'aan ah cala axiix muctamad haddaan qabanno walaa biwaطi walaa xadda xad ka waajibi mayse biwaطi mayitatin gabadh mayd ah u tegitaankeeda filasaxi muctamad haddaan qaban walaa bahiimatin waxaa weeye bahiimo neef inuu u tago fi ladhari muctamad haddaan qaban wayuxaddu waa lagu xadayaa fii mustajaratin haweeney loo soo kiraysay zino haddii uu u tago wa mubiixatin iyo tii farjigeeda bannaysay wa maxramin iyo gabadh maxram ah wain kaana haba ahaado taزawajha mid guursaday waaya zinada xaqiiqadeeda sharciga waxaa weeye in uu ninkii dakarkiisii dakarka halkan waxaa looga jeedaa xashafada ama qadarka xashafada haddii xashafadii qofki ka go-an tahay inuu geliyo bifarjin farjin waaya oo qublu unha baa looga jeedaa muxaram isla markaa farjigaasi uu yahay mid xaaraan ah licaynihina loo xaaraamayey kaasina waa qayd la soco khaalin inuu isla markaa farjigaasi ka maran yahay can shubhati ismoodsiin kaasina waa qayd mushtahan farjigaasu yahay farji la ijtihaynay intaasoo dhan yuujib axad xaj bay waajibinayaan waaya haddaba meesha waxaa noo yaalla shan qayd baa inoo yaalla koobaad waxaa weeye ilaaju dakar dakar in uu geliyo maxaa kaa baxay hadduusan dakar gelinin waa halkan uu leeyahay walaa xadda bimufaakhadatin halkaasuu kaga ixtiraasi doonaa waay ixtiraasaadkaa dib baan ka sheegi doonaa markaa xad buu waajibinaya xaddaasina waa maxay waa jaldi iyo takriib hadduu bikri yahay sino imaan doonta uusan guri hore soo marin ama hayr muxsankii iyo rajmi in dhagax lagu dilo hadduu muxsan yahay waaya duburka ninka duburkiisa in agga dambe loga tago ama haweenayga in agga dambe loga tago sida qubulkiima lamid tahay farjigiima lamid taho ayadna waxaa ka waajibaysa xaddu zina haddaba cinda shaaficiya liwaadka xukunkii zinadu qaadanaya oo kii bikriga ahaana waa la jeldinayaa kii muxsanka ahaana waa la rajbinaya dhagax baa lagu dilayaa waaya waxaana taa daliil u ah masaladan dabcan aqwaal baa ku sugan madhabkeenna laakiin qowlkaasaa mashhuuro muctamada waxaa daliil u ah aayaddii qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala uu yidhi walaa taqrabu zina zinada ha u dhowaanina maxaa yeelay innahu zinadaasi kaana waxay ahayd faaxishatan mid foolxun oo faaxisho ah wa qaala tacaala ilaahay subxana wa tacala aayad kale wuxuu ku yidhi ata'tuuna alfaaxishata warba faaxishadii baad la imaanaysaa marka faaxishada aayadda dambe lagu sheegayo waa liwaadkii la soco marka ilaahay subxaana wa tacaala zinadii iyo liwaadkii labadaba faaxisho ku tilmaamay marka halkaa waxaa laga qaatay inay isku xugum yeelanayaan alimaam albayhaqi wuxuu ka wariyey can abi muusa in nabiga calayhi الsalaaةu wasalaam uu yidhi idaa ata rajulu rajula nin hadduu nin wax ka dayo fahumaa zaaniyaani labadaba waa laba zaani laakiin xadiidkan waa xadiid ضaciif ah qowlba wuxuu leeyahay maye yuqtal waa la dilaya qowl baa saasle madhabkeenna ninka laa'idka ah waa la dilaya ama muxsan ha ahaado ama khayrkii ha ahaado waayo aacilkii mafcuulkii labadaba la dilay ki sameeyekii lagu sameeyeyba waxaana taa daliil xadiidka abu daawuud uu wariyey iyo tirmidi iyo heyrkoodba uu nebigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam man wajadtumuuhu qofkii aad heshaan yacmalu asagoo samaynaya camala qowmi luud qowmu luud camalkooda asagoo samaynaya faqtuluu dila alfaacila kii sameeyey walmafcuula bihi kii lagu sameeyey marka lama kala qaadayo muxsan iyo hayr muxsan labadii waxa wey libaadka samaysa labadaba waa la dilaya waaya marka maxaa lagu dilayaa wl wuuu leeyahay seef baa lagu dilaya sida murtidko kale qowlna wuxuu leeyahay waxaa laga soo tuurayaa meel dheer ayaa laga soo tuuraya sida qowmu luudba ilahay u halaaga waay qowl kale wuxuu leeyahay oo saddexaad dilba meesha kuma sugno iyo xadtoona eh waa sida bahiimada oo kale quyuuddii aan soo tilmaanay ee shantaha ilaaju dakri bifarjin muxaramin lacayni khaalin can shubhati mushtahan yuujib اlxad quyuuddaas ayuu halkan ka ixtiraazaya halkii uu ihi ilaaj aلdakr wuxuu kaga ixtiraazay mufaakhado mufaakhadu waa maxay in uu gabadhii uusan waxa weeye dakarkii uusan gelinina laakiin uu boodiboodiyeysto macnaha boodyadeedu uu taabto ama boodyadiisa taabsiiyo taasaa waxa la mufaakhada taasi waxa weeye taataabashadaasi ku waajibi mayso waxa wey xadi laakiin tacsiir baa ka waajibaya muqadimaadkii waddiga saas kole sida dhunkashadii iyo wixii la midka ah waxaa ka waajibaya tacsiir ee xad ka waajibi mayso waaya sidoo kale halkan uu yidhi muxaramin farji muxaram ah licaynihi uu yidhi waxaa kaa baxay hadduu yahay muxaram liamrin caarid farjigan waa xaaraan laakiin licaynihii xaaraan uma ahee laftiisu xaaraan ma ahee wuxuu qofkan uga xaaraantimooda arin yimid awgi oo caarida sida maalan oo kale zawjadiisi ama addoontiisi inuu ugu tago iyadoo xayd ku sugan ama sooman ama xarman xaj ama cumro dee waa xaaraan gabadhaada inaad u tagto iyadoo he xayd ku sugan ama soon ku sugan ama waxa weeye xaj ama cumro xidhan inaad u tagto waa xaaraan laakiin taxriimkan ma aha inuu farjigu muxaramun licaynihi yahay waa licaaridan arinkaas soo darsay ee ah soonka ama ixraamka ama waxa wey xaydka ayuu xaaraan u noqday arrinkaa markuu meesha ka baxana waxa wey taxriimkii meesha uu ka baxaya sidoo kale halkan uu yidhi khaalin can ishubha qaydkaas wuxuu kaga ixtiraasay hadday shubha ay jirto ismoodsiin hadday jirto shubhadiiba waxay noqonaysaa saddex qaybood shubhatu faacil iyo shubhatu maxal iyo shubhatu jiha shubhatu faacil waxaa weeye inuu qofkii uu waxanka jaahil yahayba inuu waxani xaaraan yahay zinadan ba inay xaaraan tahay ma garanayo marka waa shubhatu faacil shubhatu maxalna waxa weeye maxalkii ayuu ismoodsiiyo gabarh aan xaaskiis ahayn buu xaaskiisii mooday oo uu ku khaldamay gabadha marka taasina waxaa shubhatu maxal baa la yidhahda shubhatu jihna waxaa weeye ka nikaaxi bilaa weliy waa arin ay culammadu isku khilaafeen oo culammadu qaarna ilhi waa alaal qaarna ilhi waa xaaraan sida nikaax bilaa weli oo kale gabadh inuu guursado weli la'aan culamada qaarna waxay leeyihin nikaaxaas ma asaxayo waa culimadu badan qaarna waxay leeyihiin waa asaxaya marka qofkii gabadh guursada bilaa weli oo sidaa ugu tagaa waxa weeye la xadi maayo laakiin dabcan wuu dambaabaya halkan uu yidhi mualifku wakada amatuhu almusawajatu wاlmuctadatu wahuya shubhaة اlmaxal ayay tusaale u adoontiisii nin kale uu qabay adoonta asagaa iskale laakiin nin kalaa qabay ayuu u ama addoontiisii oo nin kale ka cidi tirsanaysa ayuu u dabcan waa xaaraan inuu tago laakiin ma la xadaya maya lama xaday xadi lagu oofin maayo waaya hadduu tago wakadaa biwaط'i mamluukatihi almaxram addoontiisii oo maxramkiisa haddana ah tago la xadi maala gabadh walaashii ah oo addoona ah ayuu soo iibsadaa waa ukhtuhu binasab aw iradaac hadduu taa u tago waana addoontiisii u hadla waa mamluukadiisii waana maxramkiisi taana lagu xadi maayo laakiin wuu ku dambaabaya abcan wuu ku dambaabaya laakiin lagu xadi maayo kaasina shubha ku jirta u fiirso waa shubhatu maxal wakada mukrahun tanna waa shubhat اlfaacil ninkii baa lagu khasbay gabadh inuu xumaan ku sameeyo la xadi maayo sababtoo ah shubhatu faacil meesha shubha jirta rufica can ummati alkhaطأ wالnisyaan wama stukrihu alayh nabigu ui alayhi الsalaaةu wasalam ummaddeeda waa laga kor yeelay gefka iyo helmaanka iyo wixii lagu khasbo shubhaة الطariiq ama shubhaة اljiha ayuu halkana ku sheegaya oo ah jiho kasta oo caalim uu banneeyo yani nikaax kasta oo caalim uu banneeyey culimo kalena ay diideen sida maala nikaax bilaa shuhuud oo kale imaam maali baa aba inuu asaxayo qofkii hadduu guursado gabadh bilaa markhaati nikaaxiisu ma asaxaya jumhuur culmad waba ma asaxay lakin imaam maali baa baneeyey saa darteed hadduu gabadhi saa ku guursado oo u tago la xadi maayo nikaax bilaa weli waa kaan soo tilmaamayn abu xaniifa qaba inuu asaxayo hadduu sidaa ku guursado gabadh bilaa weli oo u tago la xadi maayo waaya nikaax mudaysan biweliyin wa shuhuud weli iyo shuhuudba way joogaan lakin wuu mudaysan yahy muddaa lagu heshiiyey gabadha inuu qabo sanad oo kale maalan bil oo kale nikaaxaas waa la nikaaxu mutca ayadna waxa weeye xad ka waajibi maysa sababtoo ah ibnu cabbaas ayaa qaba in uu bannaan yahay arrinkaas waaya qaydkii ahaa mushtahan yani farji mushtaha inuu yahay waxaa ku baxay halkan uu yidhi walaa xadda biwaطi mayitatin gabadh dhimatay ayuu u tegey ama bahiimuu u tegey neef xoolo ah ayuu eh, xumaan ku sameeyey waxaas ba lagu xadi maayo sababtoo ah dee gabadh mayda naftaaba ka boodaysa in wax laga daydo naftaabaa diidaysa dabciga saliimka ah ayaaba diidaya oo qofkii meydku uu ka cabsan saa darteed ooma baahnaba in zajri lagu sameeyo oo qofkii xad waxa weeye lagaga joojiyo ooma baahno naftaabaa diidaysaba saa darteed qaacidadii fiqiga ahayd ba halkan imaanayso alwaasicu الطabciyu mugnin can اlwaasic الsharciy yani waasica waxa weeye abciga ah ayaa naga deeqayo nagaga filan waasica sharciga mar hadduu mees meesha yaallo waasic abci ah oo abciga waxaan diidayo ku kaa reebayo taasi waxay nagaga filan tahay waasici harciga harci inuu kuu diido waxay la matahay sida kaadida oo kale hadda kaadida qofna cabi maayo kaadidiis ama kaadi qof kale ofan sooma saa darteed lama dhihin qofkii kaadi cabaa waa la xadaya sida khamriga loo xadayo kale waxay naftaa ka boodaysa laakiin khamriga naftaa jecel walidaalik ayaa naftii laga xakamaynaya bilxad bahiimadana waa saasoo kale hadduu qof u bahiimo wax ka dayo waxaa weeye la xadi maayo maxay naftaaba de ka boodaysa in bahaa'imtaas ama xoolaha wax laga dayo dacciga saliimka ah waaya hardiga shubhada marka aan idhin shubha khaalin can shubha waxaa shardiga ah inay shubhadaasi noqoto shubha qawiya shubha xoog badan maxaa kaa baxa shubhada haday tahay shubha daciif ah cibro ma leh walidaalika mualifku wuxuu noo sheegay gabadhii musta'jarada ahayd ee loo soo kiraystay zino in waxa weye qofkii u tagaa uu waxa weeye laxadayo oo xaddi ay ku waajibayso xataa hadday ku heshiiyeen kiro gabadhii jirkeeda ganacsanaysa maxaa yeele caqdigan maba asaxayaba ijaaradu caqdi baaila weeye shubhana ma keenayo gabadhii u banaysay farjigeeda lilwa almubiixati farjaha lilwa ayadna waxa weeye ninkii u tagaa waa la xadaya hadday gabadh nin ay u banaysay farjigeeda waan kuu baneeyey dee farjiguu koo banaanaado bilibaaxati banayn waay labadooda baa la xadaya gabadh maxram ah ayuu u tegey binasabin maxram ou ah ama radaac ama musaaharo ayuu u tegey xataa hadduu guursado waa lagu xadaya xataa hadduu gabadh maxramkiisa guursado waa lagu xadaya sababtoo adee ah nikaaxaasi mama guntaminba waa nikaax baail ah wax shubho ku jirtana ma jirto marka shubhadii sidaadan khalad u fahmin ayuu mualifku masaaisha ka soo reebay wuxuu ihi ilaaju akri akarkii oo la geliyey bifarjin farji farjigaasoo muxaramin la xaaraameeyey licayni cayntiisa loo xaaraameeyey farjigaasoo khaalin ka maran can shubhati shubha ka maran mushtahan farjigaasoo mushtahan la ijtihaynay yuujib wuxuu waajibinaya alxadda xad waduburu dakari nin dabadii oo unta haweeney duburkeeda ka qubulin qubul buu la mid yahay cala madhabi muctamad haddaan qabaa walaa xadda xad kuma sugno bimufaahadatin bowdyeysi in bowdadii la isgaadhsiiyo oo wai zawjatii adoonti zawjadiisii inuu u tago amatii addoontiisa fi xaydin xayd dhexdii wa soomi soom dhexdii wa ixraamin ixraam dhexdii wakada waxaa la mid ah amatu addoontiisa almusawajatu ee la qabay wاlmuctadatu iti ciddo tirsanaysay wakada waxaa la mid ah mamluukatuhu addoontiisii almaxrama ee maxramka ahayd wamukrahun wakada waxaa la mid ah mukrahun kii la khasbay ee lagu khasbay waxa weeye xumaanta asna waxa weye xad ku waajibi mayso filadan muctamad haddaan qabanno wakada waxaa la mid ah kullu jihatin jiha walbo abaaxahaa uu baneeyey macnaa wadigu ku baneeyey caaliman caalim ka nikaaxin wadalika miaal ka nikaaxin sida guurkii wey bilaa shuhuudi markhaati la'aantahaa cala aصaxiixi muctamad haddaan qabanno walaa biwai walaa xadda xad ku waajibi mayso biwaطi mayitatin tii dhimatay u tegitaankeedii fil asaxi muctamad haddaan qabanno xaaraanba ha noqoto xayaatada dhexdeeda walaa biwaطi bahiimatin waxa weeye xoolo u tegitaankii fi adhari muctamad haddaan qabanno wayuxadu waa lagu xadayaa fii mustaajarati tii loo soo kiraystay wai wa mubiixatin tii bannaysay farjigeeda waa lagu xadaya hadduu u tago wa maxramin maxramkii hadduu u tago gabadhii maxramkiisa ahayd wa in kaana haba ahaado tasawajaha mid guursaday gabadha maxramka ah wa sharduhu ay shardu iijaabi xaddi zina xaddii zinada waajibinteedu shardigeedu waxaa weeye altakliifu takliif weeye ila sakraana markii laga reebo kii weeye daroogaysna wacilmu taxriimihi taxriimi azina zinadu inay xaaraan tahay qofki inuu xoogaal u yahay shuruuddii wuxuu ku tilmaamaya xaddu ay ku waajibaysa laba shardi buu inoo sheegay shardiga koowaad waxaa weeye altakliifu qofkan zaaniga inuu yahay mukalaf waa baaliq caaqil waxaa kaa baxay ilmihii yaraa iyo kii majnuunka ah maxaa labadaba qalinkii waa laga kor yeelay qalamu takliif laakiin weligoodaa edbinaya waaya waxaa laga soo reeba haddaba takliifkii sarkaanka qofka sakraanka ah waa la xadaya waana mukala yani mukala maah wa huwa hayru mukala mukala ma ah isagoon mukalaf ahayn haddana kii sakraanka ahaa ee khamriga cabbay ama wax maandooriye ah isticmaalay haddii uu zino ku dhaco waa la xadaya shardiga labaadna waxaa weeye inuu zaanigu garanayo zinadu inay xaaraanta qofkii ka jaahilka ah zinadu inay xaaraan ka tahay la xadi maayo tusaale ahaan waaba qof dhowaan soo islaamay ama wuxuu ka fogaa muslimiintii sidaa darteed zinada inay xaaraan tahay kama warhayninba qofka kaa la xadi maayo waxad lmuxsani kii muxsankaa ah xaddiisu waxaa weeye alrajmu dhagax in lagu dilo wahuwa muxsankaasina mukalafun mukallaf weeye xurun xor ah walow dimiyun dimiba ha ahaadee mukallafkaas xorka ahoo hayaba ku qariyey xashafatahu xashafadiisii biqubulin qubul ku qariyay fii nikaaxi nikaax dhexdii nikaaxaasoo saxiixin saxiixa ah. laa faasidin laa fii nikaaxi nikaax dhexdii maya nikaaxaasoo faasidin faasid ah fil adhari muctamad haddaan qabanno walasax muctamad waxaa weeye ishtiraadu taqyiibi xashafadii in lagu qariyay inay shardi tahay xaala xuriyatihi inta uu xorka yahay qofka waxaa weeye mukalafka ah liifihi inta uu mukalaf yahay inta uu xor yahay ee mukalaf yahay waa inuu xashafadiisa farjigu ku qariyo wa ana alkaamila kii kaamilka ahaa azaani ee zinaystay binaaqisin gabadh naaqisa kaamil ku ahaa muxsanun mid muxsana weeye halkan u fiirso ma aha azaaniya ka zinaystay binaaqisin gabadh naaqisa saas meesha taqdiim iyo taakhiir baa cibaarada ku jira wal asaxu muctamadu waxaa weeye ana alkaamila kii kaamilka ahaa azaniya zinaystay binaaqisin gabadh naaqis ah sida gabadhay sakiirada ahayd oo kale waxa weye kaamil ku noqday muxsanun mid muxsana weeye cibaarada xoogaa ishkaal baa ku jira waan caddayn doonaa muxsanka halkan wuxuu ku tilmaamayaa xaddii zinada wuxuu ku bilaabay kii muxsanka ahaa ilaan zaanigu labuu qaybsamaa muxsan iyo hayr muxsan muxsanku waa midkii guud hore soo maray marka kaasuu halkan ku tilmaamaya wuxuu ku yidhi zaaniga muxsanka ah xaddiisu waxaa weeye arajmu in lagu dilo ilaa intuu ka dhimanayo culimaduna arrinka wa isku waafaqsan yihiin ahbaar iyo axaadiid fara oo ku soo nabiga calayhi salaatu wasalaam maacis iyo gabadhii qaamidiyada ahayd dhagax buu ku dilay waaya laakiin laisu raacin maayo qofkii zaaniga ahaa ee muxsanka ahaa rajmi iyo jaldi laisku raacin maayo ee rasmiga keliya lagu kaaftoomaya waa sida culammadu badana ay qabaan waayahay rajmigu marka muxuu yahay cafwan muxsanku muxuu yahay man huwa almuxsan muxsanku waa kuma waa midkii laga helo shuruudan lixda ah kow waa inuu horta mukalaf yahay oo baaliq oo caaqil ah baaliqun caaqil waaya waxaa kaa baxay ilmihii yaraa iyo kii waalaa kaasi waxa weeye mukalafba ma aha saas darteed muxsan ma ah xurun waa inuu xor yahay waxaa kaa baxay addoonkii muxsan ma noqdo addoonku waaya xurun afwan walow dimiyu markuu leeyahay xataa hadduu dimi yahay shardi maaha muslim yahay dimi hadduu yahay xataa yahuudi ama nasraani waddanka islaamka ku nool hadduu zino ku dhaco isaga oo guul hore soo maray xaddii rajmiga lagu oogaya maxaa nabiga calayhi salaatu wasalaam labadii yahuudi ee zinaystay ninkii iyo haweenaydii iska zinaystay dhagax buu ku dilay sida saxayn ku sugan muxsanaynna way ahaayeen guur horen soo mareen waaya qaydka saddexaad waxa weeye hayaba xashafatahu xashafadiisi inuu ku qariyo farji waaya haddana qaydka afraad waa inuu takyiibkaasi dhaco biqubuli qubul oo maxaa kaa baxay hadduu duur uu u tago qaydka hanaad waxa weye fii nikaaxi nikaax waa inuu nikaax u dhaco qubulkaas waa inuu ugu tegey gabadh hadda ka hor nikaax dhexdi haddana nikaaxaasi waa inuu yahay nikaax saxiixa lix qayd ba halkaa ku taala taalla oo dhan markii ay kulmaan ayuu qofkii muxsan noqonaya waa qof mukalafa ah, oo xor ah oo waxa weeye guur hore soo maray oo waliba guurkaasi guur saxiixa u ahaa gabadhiina uu ugu tagay guurkaas hadduu doono gabadhii haba furo oo ha kala tagaa maxaa kaa baxay hadduu guurkaasi guur saxiixa uusan ahayn guur faasida u yahay muxsan ma noqonayo haddii gabadhii meher uu qabtay laakiin uusan u tegin oo isagoon u tegin ay kala tagaan muxsan ma ah waaya hadduu markuu gabadha guursanaya uuna baaliq ahayn ama caaqil uusan ahayn muxsan ma ah walidaalika mualifku wuxuu ku yidhi waxaa shardi ah markuu takyiibkan dhacayo xashafada ee uu ku libdhinayo ama ku qarinayo farjigeeda waxaa shardi ah in uu ahaa xor mukalafna u aha isagoo xor oo mukalaf ah waa inuu gabadhaa guursaday oo u tegey waay lakiin asagoo ilmo yar hadduu u tegey ama isagoo waalan cibro male marka qofka noocan ah ee shuruudda laga helay waxay ahayd inuu dhowrsado mar hadduu guur hore soo maray oo waxaan hariisadan ilaahay bini aadamku abuuree shahwada ah uu la kulmay oo arkay inuu xumaanta ka dhowrsada ahayd marka markii xalaashii uu ka tallaabay xaaraantii u tallaabay marka waxaa waajib ah in adduunyada la dhaafiyo oo dhagax lagu dilo ayuu xaqiisu yahay waaya وأن الكامل الزاني بناaqصi محصaنun markuu le wxu ga jeedaa ninka waxaa weeye gabadh naaqis ah oo dee aan kaamil ahayn guursaday u tegey waa muxsan marka zaanigaasa فعل mlkiinu meesha kaba xadfaba looma baahnayn macnaha wuxuu rabaa inuu ku dhaho nin guur hore soo maray laakiin gabadhuu guursaday ee u tegey waxay ahayd gabadh sakhiira oo qaangaad kaas waa xor mukalafa oo nikaax saxiixa ugu tegay gabadh walidaalik xataa hadday gabarh yar ahayd waxa wey waa muxsan hadduu siraysto marka dhagax baa lagu dilayaa saasuu mualifka uga jeedaa marka binaaqisin jaarumajruurka kuma tacalluqo azaani kuma tacalluqo wuxuu ku tacalluqa alkaamil marka waa le markaad laqmaynayso wa ana alkaamila kii kaamil ku noqday binaaqisin gabadh naaqisa azaani ee zinaystay muxsanu muxsan wey wuxuu ihi waxad lmuxsani muxsanka xaddiisu waxa wey arajmu in dhagaxan lagu dilo wahuwa asagu mukalafun mid mukalafa wey xurun oo xor ah walow dimiyun dimiba ha ahaadee hayaba uu ku qariyay xashafatu xashafadiisii biqubulin qubul ku qariyay fii nikaxin nikax dhexdiis saxiixin oo saxiix ah laa faasidin laa fii nikaxin nikax dhexdii maya nikax asagoo faasidin faasid ah fi labhari muctabad haddaan qabanno waaya maxaa nikaax fasidka waaba xaaraanba war asax muctamad haddaan qabanno ishtiraadu takyiibi takyiibka xashafada lagu qarinayo ninka xashafadiisii ee in ay shardi tahay xaala xoriyatii marka uu xorka u yahay wa takliifii mukalaf u yahay wa ana alkaamila kii kaamilka ahaa binaaqisin gabadh naaqisa kaamil ku ah azaani ee zinaystay muxsanun muxsan weeye walbikru wazaani zaanigii albikru ee waxa weye doobka ahaa ee guur hore soo marin alxuru ee xorka ah miatu jaldatin waa boqol karbaash xaddiisu wa taqriibu caamin sanad in la mustaafiriyo ilaa masaafati qasrin masaafadii salaadda lagu gaabinayey famaa fawqaha iyo masaafada wax ka badan waidaa cayana alimaam imaamkii hadduu cayimo jihatan jiha hadduu magac dhago falaysa lahu xaq uma leh kaa muqarabka ee la taqriibinayey alabu jihada jihaan ahayn inuu dalbo ila saib muctabad haddaan qaban wayuqarabu waa la mustaafirinayaa hariibun mid hariib ah, min baladi zina beledkii zinada hariib ka ah ilaa hayri beladihi beledkiisii beled aan ahayn baa loo mustaafirinayaa fain caada hadduu u soo noqdo ilaa beladii waddankiisii munica waa loo diidaya ila saib muctabad haddaan qabanno albikr waa noocii labaad ee zaaniga waa azaani hayr almuxsan zaadiga aan muxsanka ahayn bikri baa la yidhaahdaa waa xor mukallaf ah, ama rag ama dumar ha ahaado guur hore soo guur hore muna soo marin bikr marka lu lehay waa loo jeedaa albikr waa mid guur hore aan soo doob ah. ayaa waxaa la yidhahdaa bikr waaya waana mukallaf xor ah dumar mid ku yahayba kaa xadiisu waxaa weeye miatu jalda boqol karabaash baa lagu dhufanaya suu ilahi subxana wa tacala ayadda qur'anka noogu tilmaamay azaaniyatu wazani fajridu kula waaxidin minhuma miata jalda boqolka karbaash waxaa usii dheer in sanad laga mustaafiriyo waddankiisii sida xadiidkii saxiix muslim ku sugnaa ku soo aroortay waaya xaggee loo mustaafirinaya marka ilaa masaafati qasr meel salaada waxaa loo mustaairinayaa meel salaada lagu qasriyo oo waxaa weeye masaafata qasr waa koob iyo wax ka sii badan meel u jirta waddankiisi ayaa loo mustaafirinayaa waaya xikmada mustaafirintuna waxaa weeye in laga fogeeyo waddankii xumaanta uu ku sameeyey asxaabta xun uu ku yeeshay laga yaabo inuu waddankaa kale uu ku hagaago oo markuu qurbo dareemo oo ilaahay u toobadkeeno oo uu hagaago waaya haddaba haddii imaamkii muslimiinta qaadigii tusaale ahaan uu dhaho beled hebel ha loo mustaafiriyo asagana uu dalbado beled kale laga yeeli maayo xaq umale inuu beled kale asagu dalbado mar hadduu qaadigi ama garsoorihii beled u cayimay beledkaan baa loo mustaafirinaya maxaa yeelay beledkaa uu qaadigu doonay ayaa zajri u dhow midda kale waa lagula macaamilayaa binaqyadi qasdi qasadkiisa lidkiisa lagula macaamilaya waaya qofka beledkan uu xumaanta ku sameeyey hariibka ku ah waxaa loo mustaairinayaa beledkii uu ka yimid markii hore beled aan ahayn beledkii marki hore uu ka yimid beled aan ahayn ayaa loo mustaafirinaya hadduu hariib yahay hadduu isku dayo inuu beledkii uu ka yimid markii hore uu u laabto waa loo diidaya hadduu usoo laabto beledkiisii waa loo diidayaa waaya maqsuudka taqriibkana saan soo sheegnay ixaashna ku jirtaa iyo cuquuba nooc waa cuquuba adabiya oo waxaa la rabaa inuu qurbahaas anuunkii xanuunkiisa u dareemo isla markaa waddankii xumaanta ku sameyn laga fogeey wuxuuhi walbikru bikrkii doobkii alxoru xorka ahaa xaddiisu waxaa weeye miatu jaldatin boqol karbaash wa taqriibu caamin caam in loo mustaafiriyo ilaa masaafati qasrin meel waxaa weeye salaadii loo qasriyo famaa fowqahaa iyo masaafatu qasri wax ka badan waidaa cayana imaam imaamkii hadduu cayimo jihatan dhinac hadduu cayimo ama jiho falaysa lahu kan la taqriibinayo xaq uma leh dalabu hayrihaa meeshaa meelaan ahayn inuu dalbado fil asax wayuqarabu waa la taqriibinayaa hariibun mid hariib ah min baladi zina beledkii zinada waa laga taqriibinayaa ilaa hayri beladihi beledkiisa meelaan ahaynna waa loo taqriibinayaa oo waa loo mustaafirinaya fain caada hadduu usoo noqdo ilaa baladihi beledkiisii wadankiisi hadduu usoo laabto bunica waa loo diidaya filasax walaa tuarabu imraatun haweeney lama mustaafiriin mahayo waxdaha keligeed ilaa saxi muctabad haddaan qaban bal iskaba dhaafee maca zawjin zawj baa la raacinaya aw maxramin ama maxramkeeda la raacinaya walow biujratin ujraba haska bixisee mushqaayadahaba iska bixisee fain imtanaca hadduu diido maxramkeedii ama zawjkeedii inuu raaco biujratin ujra inuu ku raaco hadduu diido lam yujbar la khasbi mahayo filaa sax muctabad haddaan qabanno wuxuu ku yidhi haweeney zaaniyad ah keligeed la mustaafiriin maayo bal e waxaa la raacinaya zawjkeedii ama maxramkeeda ayaa la raacinaya maxaa yeele nabiga calayhi الsalaaةu wasalaam wuxuu ihi laa tusaafiru اlmarأaةu ilaa wamacaha zawjun aw maxram haweeney ma safri karto ilaa inuu la jiro mooyaane ninkeedii ama maxramkeedii xadiid kalena uu ku nebigu yhi calayhi الsalaaةu wasalaam laa yaxilu limra'aةi tu'minu biاllahi waاlyowm اlآakhiri an tusaafira masirata yowmi ila maca dii maxram xalaal oo ma aha gabadh ilahay maalinta aakhre rumaysay in ay safarto geedi socod maalin ilaa inuu ninkeedii ama maxramkeedii la socdo mooyaane maxaa yeele maqsadka waxa weeye in gabadha in la edbiyo gabadha zaaniyadana hadday keligeed baxdo waxaaba u dhowdahay inay xumaantii ay ku sii fiddo oo waxa weye xishoodkii dhinac iskaga turto marka sidaysan xumaantii ugu sii fogaanin waa inuu la socdaa qof maxramkeeda oo ilaalinaya xataa haddii maxramkeedii ama zawjkeedii uu diiday inuu raaco ilaa inay mushqaayad iska bixisa mooyaane waajibay ku tahay mushqaayadda inay iska bixiso maalkeediina ka bixinaysa hadday maal leedahay haddaysan maal lahaynna baytmaalkaa bixinaya waaya haddii haddaba zawjkii ama maxramkii uu diido inuu raaco xataa ujro uu ku raaco la khasbi maayo waaya maxaa yeele taa waxaa ka laazimaysa qof aan dambaabin in la mustaafiriyo koona dambaabi maayo inuu diido haddaba taqriibkeedi dib baa loo dhigayaa ilaa inta laga helayo cid lagu daro walaa tuarab imraatu haween lmustaafirin maayo waxdaa keligeed i asaxbi muctamadadan qabana baal maca zawji zawj baa la raacinaya wamaxrami ama maxram walow biujratin ujraba ku raaco zawjka ama maxramkaas fain imtanaca hadduu diido zawjka ama maxramkii inuu raaco biujratin ujro inuu ku raaco lam yujbar la khas maayo fi lasax walcabdi waxaddu lcabdi addoonka xaddiisu khamsuuna konton karbaash wey wayuarab waa la mustaafirinaya niصfa sanatin sanad niski fii qowli qowl baa wuxuu leeya maye sanatan sanad baa la mustaafirinaya fii qowli qowl baa wuxuu leeya maye laa yuqarab la mustaafirin mahayo addoonka xagga xuduudda waxaa weeye nis xad alxor xorka xaddiisa ayuu nis noqonaya marka markii aan joogno fii baabi الzinaa xadda zinada waxaan soo nidhi kan bikriga ah waxaa weeye miatu jalda adoonkana waaa weye amsuuna jilda waa onton waa kala baraya xataa hadduu muxsan adoonkan guur hore uu soo maray maxaa yeelay addoonkan waxaan tilmaannay inuusan muxsan noqon karinba xataa hadduu guur hore soo maray maxaa yeelay shardiga waxaa maqan alxuriya inuu xor yahay baa maqan marka asaga mar ama muxsan ahaada ama hayr muxsan ahaada guur hore soo mara ama soo marin waa khamsuuna jalda waa kii aayadda qur-aanka ahayd faida uxsinna fain atayna bifaaxishatin facalayhinna nisfu ma cala almuxsanaati min alcadaab hadday dumarkii addoommaha ahaa ay faaxisho la yimaadaan waxaa weeye waxaa ku waajibaya gabdhihii muxsanaadka ah ee xaraa'irta ah wixii ku waajibaya oo cadaabah marka addoonkiina waa laga qiyaas qaatay waaya xagga takriibka asna waa la kala barhaya soo sanad ma ahayn sanadkii baa la kala barhaya nisfa sana ayaa la mustaafirinaya addoonkii waa lix bilood qowl ba wuxuu leeya maya sanad ayaa la mustaafirinaya maxaa yeelay dabcigu iskuma khilaafo xor iyo keyrkii walidaalika san laga yareen mahayo mustaafiriinti qowl kale wuxuu leeyahay saddexaad addoon kale mustaafiriin mahayo maxaa yeele xaqi sayidkiisa ayaa meesha ka baxaya wuxuu idhi waa yabutu zinadii wuxuu ku sugnaanayaa bibayinatin markhaati buu ku sugnaanayaa aw amase iqraarin qiraal maratan hal mar uu qiro walow aqara hadduu qiro uma dabeetn rajac uu ka noqdo saqaa wuu dhacayaa addii xaddii way dhacaysa zinadu maxay ku sugnaataa laba midu may ku sugnaataa zinadu inuu in markhaati la hela afar markhaati oo rag ah inay ka markhaati kacaan walaati yaatiina alfaaxishata min nisaa'ikum fastashhiduu calayhina arbacata minkum bu ilah yidhi dumarkii waxa wey faaxishada la imaanaya afar idinka idin ka mid oo rag ah waxaa weeye markhaati oga dhiga waaya weli waxaa la rabaa kuwa ka markhaati kacaya inay caddeeyaan qaabkii zinadii u dhacday oy faahfaahiyaan si aysan uga markhaati kicin waxayna arag ayaa la weydiinaya qaabkii ee u dhacday si ay si cad uga markhaati kacan inay dhahooda ku arkeen waaya qiraar waa arrinka labaad waa inay qofkii zaaniga ah uu qirto inuu xumaantii ku dhacay maxaa nebiga calayhi الsalaatu wasalaam gabadhii khaamidiyad ahayd iyo maacis labadaba wuxuu ku rajmiyey oo dhagax ugu dilay markii ay qirteen zinadii sida muslim ku sugan waaya iqraarkaas waxaa ku filan hal mar qofkii zaariga inuu qirto hal mar inuu dhaho xumaantii waan ku dhacay saasaa ku filan waaya maxaa yeelay gabadha qaamidiyadeed mar umay qiratay waxaa weeye mar labaad maysan qiranin walidaalika nabiga calayhi الsalaatu wasalaam wuu ku ogay xaddii rajmiga wuxuu mualifku u yihi walow maratan iqraar maratan maaa culamada qaar baa qaba sida xanafiyada iyo xanaabilada in iqraarka ay shardi tahay inuu afar jeer soo laalaabto afar jeer inuu qiro inuu xumaan ku dhacay si mar walba ay u gasho booskii hal shaahid marka labaadna shaahidka labaad afarta jeer ee qiraya afar shaahid waxayna soo deliishadeen in nabi calayhi salaatu wasalaam ninkii maacisee zinaystay ee u yimid uu nabigu ku celceliyey ma laga yaabaa inaadan zina ku dhicin ma laga yaaba gabadha inaad dhubkatay ama aad taabatay ama aad eegtay ama aad tuujisay ama wax noocaas nabig ala slam ku celceliyey marka mar walbana wuxuu laa ya rasuul xumaan baan ku dhacay xumaanta waan samey marka afar jeer markuu qibay ayuu nabig ala slam xaddii ku oofiyey taasay u deliishadeen laakiin taa waxaa laga jawaabay nabig alayh slam wuxuu magaciisa ugu celcelinay wuxuu ka shakaysanaa caqligiisa inuu nin hagaagsan yahay nin waalan inuu yahay waa kii markii dambe nabigu calayhi salaatu wasalam abika junuun mawaalibaa kugu sugan laakiin gabadha qaamidiyada ahayd markay qiratay muusa nabigu ala sla slam ku celcelinin hal mar markay qaratay nabig ala slam waxaa weeye xaddii eh, rajmiga ayuu ka ogay laakiin markii de ay uur bay yeelata uurkii ay dejisay ilmihii eh, naaska ay ka goysay ayuu nabig ala sl slam xaddii ka ogay waaya hadduu qofkii zinadii intuu qiro uu ka noqdo bal ka war xaddii ma ka dhacaysa addii ma ka dhacaysa maxaa nabiga alayhi salaatu salaam wuxuu u sarbeebay maacis inuu ka noqdo oo nabig ala slam wuxu ku yhi lacallaka qabalta aw amast aw nadarta waxa laga yaabaa inaad gabadh dhunkatay ama aad taabatay ama aad eegtay haddii yani ka noqoshada aysan macno samaynaynin oo xaddii aysan kaga dhacaynin wax macnaa ma samaysa nabig ala slam inu su-aashaa weydiin maxaa yeelay haddii hal mar hadduu qofka qarto ay xaddi ku waajibayso su-aalaha nabig ala slam muusan weydiiyeen waaya midda kale maacis markii la rajmiyey ayuu dhagax lagu bilaabay xanuunkii dhagaxuu dareemay ayaa wuxuu hi war nabiga ii celiya calayhi salaatu wasalaam dabeetana asxaabtii bayna u joojinino dhagaxii bay ku sii waday ilaa u ka dhinto marka nabiga u sheegana nabigu wuxuu hi calayhi salaatu wasalaam war baad iska daysaan waxaa laga yaabaa inuu toobad keeni lahay markaa ilahay toobadiisu aqbali lahaa taana waxay tusinaysaa sida culamadu tilmaameen in la aqbalayo rujuuciisii hadduu ka noqdo waaya wuxuu idhi wayahbutu zinadii wuxuu ku sugnaanaysaa bibayinatin markhaati aw qiraalan ama qiraal maratan mar qofkii uu qiro walow qara hadduu qiro uma dabeetn rajac uu ka laabto saqada xaddii way ka dhacaysaa walow qaala hadduu dhaho laa taxuduunii walaa axadina aw haraba uu cararo falaa ka dhici mayso xaddii zinada fi asax waayo qofkii zinada qiraya wuxuu ihi walahaxadina xadda haygu oofinina ama wuu cararay oo xaddii lagu oofiyu ka baxsaday taasi kama ridayso xaddii zinada maxaa yeelay muusan caddaynin inuu ka laabtay qiraalla uu la yimid wax qiraalki inuu ka laabtay caddaynayana muuse la imaan walidaalika xaddi waa lagu hogeeyaa shahida hadday ka markhaati kacaan arbacatun afar rag ah gabadhi inay zinaysatay wa arbacun niswatin afar dumar annaha gabadhii cadraa'u inay bikri tahay lam tuxadda gabadhii la xadi maayo hiya iyadii walaa qaadifuhaa iyo kii wuxuu ku haddii afar rag ah ay gabadh kaga markhaati kacaan inay zinaysatay afar dumar ahana ay ka markhaati kacaan gabadhan inay bikri tahay oo ayagaaba eegayba oo waxay arkeen inay gabadhani bikri tahay waxa weeye markaa gabadhan la xadi maayo kuwii qadfay ee ka markhaati kacay inay e, zinaysatayna waxa weeye la xadi maayo maya qofkii qadfana qofkii gabadha qadfana la xadi maayo oo maxaa ayada aan loo xadaynin maxaa yeele shubha meesha timido bakaaradeedii inay joogtaan la arkaa markii mar haddii laga markhaati kaca inay bakaaradeedii joogto xuduudda waxa weeye waxaa lagu dafciyaa shubhaad waxaana daahirkeedu yahay inaan loo tegin qofkii qadfana gabadhaas waxa weeye la xadi maayo xaddulqadf maxaa yeelay waxaa laga markhaati kaca inay zinaysatay waxaana suuragala bakaarada inay gabadhi u soo laabatay oo markii bikradii la jebiyey kadib haddana bikradii usoo noqotay ayaa suuragal ah marka maadaama shubha ay jirto qofkii qadfa gabadhaasna la xadi maayo walow shahida arbacatun afar hadday ka markhaati kacaan rag ah bizinaha gabadha inay zinaystay wa arbacu niswatan afar dumaraan annaha cadraa inay bikra tahay lam tuxadda hiya iyada la xadi maayo walaa qaadifa kii qadfana la xadi maayo walow cayana shaahidun markhaati haddii uu magacaabo zaawiyatan koono lizinaahu zinadiisi kii zaaniga ah walbaaquuna markhaatiyaashii kale intii soo hadhayna ayraha zaawiyadii zaawiye aan ahayna magacaabaan lam yabut waxa wey xadkii sugnaan mahayo markhaatiyaashii ka markhaati kacayay zinada ayaa iskhilaafay qaar waxay dhe mid baa wuxuu idhi xumaantu waxay ka dhacday koonaha guriga koonihiisaas ayay xumaantu ka dhacday kuwii kalena waxay dhaheen maya koonahaasay ka dhacday marka way iskhilaafeen mar hadday iskhilaafeen waxa weeye zinadii markaa ma sugnaanayso xaddiina ma sugnaanayso maaa hal zina mayna isku waafaqin marka waxay la batay si ayagoo dhahoo kale ee qaar ay dhahaan subaxii ayuu zinaystay qaar ay dhahaan gelinka dambe u zinaystay marka xaddi ma sugnaanayso ayagii xaddu alqadaf ma laga ogaya nacam waa laga ogaya xaddu alqadaf kuwii ka markhaati kacay walow cayana shaahidun hal markhaati hadduu cayimo zaawiyatan koono lizinaahu zinadiisa u cayimo walbaaquuna shuhuudi intoodii kale afarta ahaana saddexdii kale ay ka markhaati u cayimaan hayrahaa hayra zaawiyati zaawiyadii zaawiye aan ahayn lam yabut zinadii sugnaan mayso wayastawfiihi waxaa oofsanaya zinadii wayastawfiihi xaddii zinada waxaa oofsanaya alimaam imaamki aw mase naa'ibuhu imaamka naa'ibkiisii min xurin xor ayuu ka oofsanaya wabacdin iyo wabacd wayustaxabu waxaa la sunneeya xuduuruhu xuduur imaam imaamki inuu soo xaadiro wa shuhuudihi iyo markhaatiyaashii wa shuhuudihi shuhuudi zina zinada markhaatiyaashaasi wyaxudu araqiiqa addoonkii waxaa xadaya sayidu sayidkiisii aw ilimaam ama imaamkiibaa xadaya fain tanaasacaa hadday isku qabtaan sayidkii iyo imaamkii addoonka ciddii xadaysa alaa saxu muctamad waxaa weeye yaxuduhu xadaya alimaam imaamkii wa ana sayida sayidkii yuqaribuhu wuu taqriibinayaa wa ana almukaataba mukaatabkii ka xorin xor muu la ana alfaasiqa faasiqi walkaafira gaalkii walmukaataba iyo mukaatabkii yaxuduuna way xadayaan cabiidahum addoommahooda wa ana sayida sayidkii yucaziru wuu tacsiirinaya addoonkiisii wayasmac wuu dhegaysanayaa albayinata markhaatigii bilcuquubati cuquubadii laga markhaati kacay waay halkan wuxuu ku tilmaamayaa cidda xadda zinada xaq u inay oofiso wuxuu idhi muslimiinta waa madaxweynaha muslimiinta ama naaibkiisa oo ah qaadigii tusaale ahaan ayaa xaddii oofinaya uduud xadka zinada waxaa oofinaya xuduudo idilba imaamka ama naaibkiisa wuxuu ka oofinayaa xorkii ama mubacadkii addoonkii mubacadka ahaa ee banna xorka ahaa banna addoonka ahaa waaya waxaa sunno ah waxaa sunno ah imaamku inuu goobjoog ka noqdo xadka zinada saasaa sunno ah markhaatiyaasha zinaduna sidoo kale inay goobjoog ahaadaan ayaa fiican hadday zinadu ay ku sugnaatay markhaati maxaa yaele culamada qaar baaba dhahaysa waa waajib in ay xaadir noqdaan waaya addoonka midda kale waxaa sunno ah jamac rag ah oo muslimiina oo axraar ah inay goobjoog ka ahaadaan xadda zinada suu ilahay qur'anka noogu tilmaamay waliyashhad cadaabahuma cadaabahuma waxaa loo jeedaa xaddooda manaa zaanigii zaaniyadii cadaabkooda macnaha xaddooda goobjoog ha ka ahaadaan daa'ifatun kooxu min almuminiina muminiinta ka mid ah waxaana u yeesuu imam shaafici tilmaamay afar rag ah inay goobjoog ka ahaadaan addoonka yaa xadaya sayidkiisaa xadaya xadiidkuu suu tilmaamay nabig wuxu uhi alayhi الsalaaةu wasalaam aqiimu اlxuduuda calaa maa malakat aymaanukum xuduudda ku oga waxay gacantiinnu milkisay waa addoommihii ama imaamkii ayaa xaddii ku ogeeyey addoonkii hadday isku qabtaan imaamka iyo sayidkuna waxaa xaq u leh imaamka maxaa yeele imaamka wilaayadiisu waa wilaaye caama sayidkuna wuxuu xaq u leeyahay addoonkiisii zaaniga ahaa inuu mustaafiriyo maxaa yeele min jumlat اlxuduud ayay ka mid tahay inuu mustaafiriyo aq buu leeyahay mukaatabka zaaniga mukaatabka ahana xor umuu la mid yahayo xaddiisa waxaa oofinaya imaamka ee sayidkiisii lahaa mukaatabkan ka oofin maayo faasiqa sayidka faasiqa ah iyo sayidka kaafirka ah iyo sayid iyo mukaatabka sayidka ah intaaba addoommahooda xaddi ka ogayaan hadduu sayidka addoonkaas kale uu faasiq yahay iyo hadduu gaal yahay iyo hadduu mukaatab yahayba intaaba addoommahooda ayaga xadaya maaa yeele lcumuum waxaa caam ah xadiidkaa soo tilmaamaya aqiimu lxuduud calaa maa malakat aymaanakum wuxuu idhi waa yastawfiihi waxaa oofsanaya xaddii zinada alimaam imaamkii aw naaibu ama naaibkiisa ibn xurin xor buu ka oofsanaya wamacdin kii badh xor ahaa oo yustaxabu waxaa la suneeya xuduuru limaami imaamkii inuu xaadir yahay wa shuhuudihi iyo markhaatiyaashii zinada wayaxuduhu wayaxudu raqiiq addoonkii waxaa xadaya sayiduhu sayidkiisa awlimaam imaamkii baa xadaya fain tanaasacaa imaamkii sayidka haday isu qabtaan falasixu muctamada waxaa weeye alimaam imaamka ayaa xaddii oofinaya wa anna sayida sayidkii yuqaribuhu waxaa weeye addoonkiisii wuu mustaafirinayaa addoonkii zaanigaa laga hadlaya wa ana almukaataba alasaxu muctamad waxaa weeye ana zaaniya zaaniga almukaataba ee mukaatabka ahaa addoonkii la kitaabiye weeyaane ka xorin xor buu la mid yahay wa ana alfaasiqa wa ana sayida sayidkii alfaasiqa ee faasiqa walkaafirkii gaalka walmukaataba iyo mukaatabkii intaaba yaxuduuna cabidam addoommadooda way xadayaan واصح muctamd waa wey ana sayida sayidkii yucazir inuu tacziirinaya addoonkiisa yasmacu dhegeysanaya albinata markhaatiga bicuqubati cuquba laga markhaati kacay haddii addoonkiisa laga markhaati kacay inuu faldembiye la yimid oo zino ku dhacay wuu dhegaysanaya cuqubadii maxaa asagaa xaddi ku oofinaya rajmigu waxa weeye xaailun rajmiga xaasilun wuxuu ku xasilaya bimadrin dhoobo engegan qalqali ijaaratin iyo dhagaxyo muctadilatin oo dhexdhexaada walaa yuxfar loo qodi maayo lirajuli ninkii walaa sax muctamad waxaa weeye istixbaabu xafriga inay sunno tahay in loo qodo god lilmar'ati haweenayay in tabat hadday sugnaato zinadii bibayinati markhaati walaa yu'aharu dib loo dhigi maayo rajmigii limaradin liajli maradin xanuun dartii waxurin waxarin kulayl wabardin qabow kulaylkaas iyo qabowgaasoo mufridayn xaddii ka baxay waqiila waxaa la yidhi yu'aharu dib baa loo dhigay in tabat hadday zinadii ku sugnaatay biiqraarin qiraar wayuaharu dib baa loo dhigaya aljaldu jaldigii karbaashkii limarad in xanuun awgi fain lam yurja haddaan la rajaynaynin buruhu inuu ka bogsado julida waa la karbaashaya la bisawdin jeeda lagu karbaashi mahayo bal iskaba dhaafay bicifkaarin waxa weeye laan weyn ayaa lagu karbaashayaa calayhi laanta ay ku sugan tahay miatu husnin boqol laamoodoo yaryara fain kaana haddii laantii ay leedahay khamsuuna konton laamood hadday leedahay oo yaryar duriba waxaa lagu dhufanayaa bihi waxa weye laantaas maratayn laba jeer watamasuhu waxaa taaban doonaa alaqsaanu laamihi aw mase yankabisu waxaa aw yankabisu waxaa iscadaadin doona bacduhaa barhkeed calaa bacdi barh kale ayay cadaadin doonaano laamihii ayaa isdul fuulaya liyanaaluhu si u soo gaadho bacdulalami xanuunka barhkii ainbara hadduu bogsado ajzahu way u gudaysaa waaya halkan wuxuu ku tilmaamaya qaabkii xaddii zinada loo oofinayay wuxuu ku bilaabay xaddii rajmiga wuxuu yihi rajmigu wuxuu ku xasilayaa oo uu ku dhacayaa dhagaxyo dhexdhexaad ah iyo meder meder waxa wey dhoobada ingegtay qalqalli baa la yidhahdaa qalqallidaas ama dhagax muctadilahoo mil alkaf gacanta buuxinaya ayaa lagu rajminaya dhagax weyn oo mudafifo markiiba haddii lagu dhufto markiiba qofku nafta ka baxaysana lagu dhufan maayo si eh, waxaa weye naftii mar ayna u wada dhaafin sidoo kale oo tankiilkii meesha oonaga bixin maqsuudka ahaa eh, isla markaa dhagaxyo yar yar ah lagu rajmin maayo si cadaabka uusan ugu dheeraana waaga ninka god loo qodi maayo marka la rajminaya dhagax lagu dilayo eh, laakiin haweenayda god baa loo qodayaa maxaa yeele haweeneeda waxa laga cabsanaya cawradeeda inay faydanto ama ay eh, waxa wey maradii ka dhacdo ayaa laga cabsanayaa waaya waa haddii laakiin eh, zinadeeda ku sugnaatay bibayinatin markhaati laakiin hadday qiraal ku sugnaatay waxa weeye markaa god la gelin maayo si ay ugu suurooda inay baxsato ay cararto waaya ilaan qofkii eh, uu ka laaban karaa saan soo tilmaanay qiraalka rajmiga dib loo dhigi mahayo qofkii la rajminaya hadduu xanuunsan yahay ama kulayl daran ama qawow daran uu ku sugan yahay yani haddii qawow daran uu jiro oo ama kulayl daran uu jiro rajmiga dib loo dhigi mahayo hadduu xanuunsan yahayna dib loo dhigi mahayo rajmigiisa sababtoo ah maqsuudku waxa wey qofka nafta in la dhaafiyo waxyaabahana naftii bay fududaynayaanba qiil baa wuxuu leeyahy maye dib baa loo dhigayaa rajmigii hadday zinadu ku sugnaatay qiraad waaya maxaa yeelay waxaa suuragala ah inuu ka laabto sidaa darteed dib baan ugu dhiganaa buu leeyahay jaldiga karbaashka hadduu qofkii xanuunsan yahay waa kii bikriga zaaniga bikriga ama aan muxsanka ahayn isaga dib baa loogu dhigaya jaldiga maxaa yeele waxaa la filayaa inuu he waxaa laga cabsanaya inuu u dhinto haddii asagoo xanuunsan la karbaasho waaga sidaa darteed dib baa loogu dhiganaya haddii la rajaynaya inuu bogsado weyaan maqsuudka waxa weyaan in qofkan la edbiye maaha in la dilo asagoo xanuunsan haddii la karbaashana waxaa dhici karta inuu dhinto haddii aan la rajaynayn qofkan xanuunkan inuu ka soo bogsado oo xanuunsiga xanuun dee ula noolaanaya noloshiiso idil haddii karbaashkii caadigaa la karbaashana wuu dhimanaya marka maxaa la samaynaya markaasoo kale waxaa lagu karbaashaya laam weyn oo laamo yarar oo furuuca leh oo ilaa boqol laamood oo yaryar ay ku yaallaan kaasaa lagu dhufanaya waaya taana waxaa daliil u ah xadiikii abu daawuud abu umaam ka wariyey ibn sahl ibn xunayf in eh, asxaabta bar ah ay u sheegeen in nabiga calayhi الsalaaةu wasalaam loo sheegay nin waxa weeye asagoo xanuunsan oo aad u jilicsan oo cad ah xumaan ku dhacay addoon ka zinaystay dabeetna nabig alayh salaam wuxuu yidhi waxaad ku karbaashtaan shimraakh laantii aan soo tilmaamayna hal mar ku dhuftuu yidhi haddii laantii ay leedahay konton laamoodoo yaryar ah laba jeer baa lagu dhufanaya sida boqolkii loogu buuxiyo hadday boqol laamood yar yar leedahay hal mar baa lagu dhufanaya laakiin muhiimaddu waxay tahay inay laamahaas boqolka ah ay jirkiisa wada taabtaan ama kontonka laamood hadday konton tahay laba jeer lagu dhufanayo inay laamahaas jirkiisa wada taabtaan ama iscadaadiyeen oo laamihiis dul fuulaan si xanuunkii bar ka mid ah uu u gaaro hadduu bogsado qofkii saa xanuunsanaa ilaahay uu ka kiciyo xanuunkii dee laga rajo qabin uu ka kaco way u gudaysaa darbigaas oo la soo celin mahayay oo wrajmu rajmigii bimadrin dhoobo ayaa lagu rajminaya waxijaaratin iyo dhagaxyo muctadilatin oo dhexdhexaada walaa yuxfaru loo qadi maayo lirajuli ninkii walasax muctamad waxaa wey istixbaabuhu istixbaabu alxafri qodaalkii in loo sunneeyay lilmar'ati haweenaydii waase goorma in habata hadduu sugnaado zinadeedii ku sugnaatay bibaynati markhaati walaa yuaharu dib loogu dhigi maayo rajmigii limaradin xanuun awgii xarin kuleyl wabardin qabow mufridayni oo xadka bax waqiila waxaa yuakharu dib baa loogu dhigaya in habata hadduu ku sugnaado zinadii biiqraarin qiraal wayuaharu dib baa logu dhigayaa aljaldu jaldigii karbaashki limaradin xanuun awgii baa dib logu dhigayaa fain lam yurja haddaan la rajaynin buruhu inuu bogsado julida waa la karbaashaya laa bisawtin laakiin jeedal lagu karbaashi mahaye bal iskaba dhaafay bicikaanin laan weyn ayaa lagu karbaashayaa calayhi laantaasoo ay ku sugan tahay miatu quslin boqol laamood fain kaana haddii uu yahay laantaasi hadday tahay ictikaalkaas hamsuuna konton laamood hadduu ka kooban yahay duriba bihi waa lagu dhufanaya maratayn laba jeer watamasu waxaa taaban doona alaqsaamu laamihi oo idil ayaa jidhkiisa taaban doona kan majluudka ah aw masigan kabis waxaa isdul fuulaya bacduhaa laamaha barhkood calaa bacdin bar kale liyeelaan usu u gaadho bacdu alami xanuunka barhkii fain bara hadduu dib ka bogsado ajzahu waa u gudaya walaa jalda karbaash kuma sugno fii xarin walaa jalda karbaash waxa weeye ma bannaano in la karbaasho fii xarin kuleyl dhexdii oo bardin qabow dhexdii mufriqayni oo xaddi ka baxa eg jaldiga wuu ka duwan yahay asagu jaldiga qof yani xaalad qabow haddii lagu jiro qabow daran ama kuleyl daran qofkii la karbaashi mahayo maxaa yeelay waxaa laga cabsanaya inuu u dhinto walidaalik dib baa loogu dhigayaa inta kuleylkaas daran ama qabowga daran laga baxayo waidaa janata imaam imaamkii haddii uu karbaasho ii maradin xanuun dhexdii aw xarin ama kuleyl dhexdii aw bardin bardin iyo qawi dhexdii falaa damaan ka waajibi mahayo cala nas nas haddaan qabano fayaqtadii taas waxay keenaysaa anna taakhiira dibudhigii mustaxabun inuu suno yahay waxaan idhi eh, marad iyo xari iyo bardi mufridayn ah oo ka baxay waxaa weeye dhexdii la karbaashi mahaye zaanigii bikriga ahaa ama addoonkiiba eh, saysan halaag u keenin laakiin waxa weeye imaamkii ama madaxweynihii muslimiinta ama qaadigiisii haddii uu karbaasho kii zaaniga ahaa asagoo xanuunsan ama kuleyl daran ama qabow daran uu jiro dabeetana uu dhinto oo siraayo u dhinto imaamkaas wax damaano lagu leeyahay ma jirto maxaa yeelay talafkaasi wuxuu ka yimid waajib lagu oogay qofkan qaacidadana waxay leedahay almutawalidu min ma'duunin fiih hayru madmuun wixii ka dhashay wax la isku fasaxay oo sharcigu fasaxay damaan ma leh marka taa waxay keenaysaa in takhiirkaas dibudhigaas ee jaldiga dib loo dhigayo inuu mustaxab yahay uusan waajib ahayn kitaabu xad اlqadf qadafka xaddiisii ayuu kitaab yahay alqadf waxa weeye macnihiisu alramyu bizina zina in laisku tuuro wey fii macrad tacyir iyadoo laisku ceebeynayo marka waxaa meeshii ka baxay shahaadada zinada qofkii kaga markhaati kaco qof kale inuu kaga markhaati kaco inuu zaani yahay marka xad ka waajibi mayso ilaa inay afar ka yaryihiin mooyaane qof ama labo ama saddex hadday kaga markhaati kacaan qof kale inuu zino ku dhacay markaa waxaa loo ictibaarinaa inay yihiin qaadifiin saddexdaaba xadulqadaf baa laba ogaya lakiin hadday afar nin ka markhaati kacaan oo dhahaan annaga aragna asagoo zinaysanaga taasi ma noqonayso eh, qadaf ma noqonayse waa shahaada waaya qadafku zina in qofkii lagu tuuro ama lagu qadfo waxaa weeye min kabaa'iri adunuub dembiyada waaweyn ee muubiqaadka ah ee qofka halaagay ayay ka mid tahay soo nabig alay sl slam xadis saxiixa nagu tilmaamay waaya والذين يرمون أز... والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة آياداس أي أصل واه كتابك قذفك أما قذفك بأصل واه حكمة حد قذفك هو جبتي haddii qofkii uu zino ku qadfo qof kale laakiin haddii kufri ku qadfo aan xadulqadaf laga ogeyn waxaa weeye qofka kufri lagu qadfay ama la yidhi waa gaal wuxuu awoodi karaa in uu iska beryeelo arrinkaas oo shahaadateynka ku dhawaaqo laakiin qofka zinada lagu qadfay iskagama beryeeli karo midda kale dadkii tuwan baa gelaya oo bay ka shakinayaan qofka inuu yahay qof aan cafiif ahayn walidaalik ayuu sharcigu waajibiyey xadd alqadf si qofkan cirdigiisii loo ilaaliyo oo xumaanta lagu tuuray looga dahiro loogana fogeeyo qaadifku shuruud buu leeyahy maqduufkuna shuruud buu leeyahy wuxuu ku bilaabay shuruuddii qaadifka wuxuu ihi shardigii xadd ulqaadif ayuu ku tilmaamay ku bilaabay wuxuu ihi shardu xaddi alqaadifka wax qadfay xaddiisa shardigeedu waxaa weeye altakliifu inuu mukallaf yahay ila sakraana kii sarkhaanka ahaa mooyaane ee sarkhaansanaa mooyaane wاlاkhtiyaaru inuu yani ikhtiyaar uu ku qadfo waaya wayucazar waa la tacsiirinaya almumayizu kii tamyiizka gaadhay ee sabiga ahaa walaa yuxaddu lagu xadimahayo biqadfi اlwaladi waladka qadafkiisa hadduu waladkiisa uu qadfo wainsafala haba hooseeye xadda qaadifka marka qaadifka la xadayo waxaa shardi ah laba shardi inuu mukalaf yahay kon wax qadfaya hadduu sabi yahay ama majnuun yahay xad ma leh waaya laakiin waxaa kaa baxay sakraanka sakraanku mukalaf ma ah qofka sakraansan ee wax maandooriya isticmaalay mukalaf ma ah marka shardigana laga soo reebo hadduu asagoo khamraysan uu qof qadfo waa la xadaya mukhtaarku inuu yahay baa shardi ah inuu ikhtiyaarkiisa ku qadfayo haddii lagu khasbo inuu qofka qadfo xad lagu ogi maayo maadaama ay shubha jirto meesha oo lagu khasbay ilmihii yaraa ee xaddu tamyiiz gaaray ee haddii uu qof qadfo waa la tacsiirinaya waa la edbinayaa sabi iyo majnuunba hadday nooc tamyiiza ay leeyihiin wax kala garanaya waalidku hadduu waladkiisa qadfo la xadi maayo la xadi maayo ataa haduu yahay waladkiisa waladkiisa waladku si dhale awow labaad haduu yahay ama awow saddexaad saan loogu dilaynin waalidku hadduu waladkiisa dilo ayaan loo dilaynin iskaba dhaaf in eh, xad looga ogo falxuru xorkii amaanuuna sideean eh, jaldo wey waraqiiqu addoonkiina arbacuuna afartan wey xadda qadafku hadduu xor yahayna sideean jaldi ayaa lagu dhufanaya hadaatan karbaash suu ilahay qur-aanka inoogu sheegay fajliduuhum amaaniina jalda haddii uu addoon yahayna afartan jaldi ayaa lagu dhufanaya waa la kala barhaya wاlmaqduufi wa sharط اlmaqduufi kii la qadfay shardigiisuna waxaa weeye alixsaanu ixsaan weeye wa sabaqa wuxuu nagu soo dhaafay ixsaankaasi fi licaani licaanku nagu soo dhaafay maqduufkana shuruud buu leeyahay shuruuddaasoo dhan waxaa ururinaysa kelimadda uu tilmaamay alixsaan inuu muxsan yahay suu ilahay bu qur'anka inoogu tilmaamay kan la qadfay inuu yahay muxsan wاladiina yarmuuna almuxsanaat uma lam yaأtuu biarbacati shuhada marka muxsankaasi wuxuu nagu soo dhaafay ui fii baabi licaan baab licaan buu nagu soo dhaafay waa kii dhahay mualifku muxsanku waxa weeye mukallafun xurun muslimun cafiifun can waطin yuxaddu bih han shardi bay noo soo shegay inuu mukallaf yahay inuu xor yahay inuu muslim yahay inuu ka dhowrsan yahay wadi lagu xadayo halkaasay nagu soo dhaafeen waxba ku soo celin mayno wuxuu ihi walow shahida haddii ka markhaati kacaan duuna arbacatin afar wax ka yar hadday ka marhaati kacaan bizina zino xuduu ayagaa la xadaya fi adhari muctama haddaan qaban wakada waxaa la mid ah arbacu niswatin afar dumara wa cabiidin addooma wa kafaratin gaalo cala madhab muctamad haddaan qaban wuxuu ku yidhi haddii afar wax ka yar afar ragga ah wax ka yar hadday zine ka markhaati kacaan ayagaa la xadaya saddex nin baa zine ka markhaati kacay saddexdooda xadulqadaf laga ogaya maxaa yeelay nisaabkii eh, waxa weeye bayinada zinada way ka yaryihiin isaanka bayinada zinada waa maxay waxaa yar afar rag a yar marka maadaama afaray ka yar waxay ahayd inay iska aamusaan maadaama markhaatigooda aan la aqbalayn inay iska aamusaan bay ahayd haddayba ku dhiiradaan oy dhahaan ninkan annagaa aragnay isagoo xumaan samaynaya indhaha annagaan ku aragnay waa saddex rag ah saddexdoodaba xadulqadaf ayaa lagu ogaya xataa hadday rag culamaa yihiin laga yeeli maayo yani mansab kasta iyo sharaf kasta iyo waawey waxa weye wax kastoo leyihin laga yeeli maayo wakhtigii sayd cumar waxaa dhacday radi allahu tacaala canhu in saddex nin ay muhiira bni shucba ay kaga markhaati kaceen zino dabeetana cumar bn khaaab ayaa xaddii ku ogey saxaabi ku inkirana ma jiro arrinkaas midda kale waxaa laga cabsanaya in arrintaas laga dhigto dariicatan in sabab looga dhigto dadka in cirdigooda wax laga sheego oo qofkii raba inuu qof qadfaba uu laba nin intu soo kaxaysto ee saddexdoodaba dhahaan annagaa ninkaan arkayna isagoo zinaysanaya markaa laga yeeli maayo ilaa afar rag ay noqdaan laga aqbali maayo waay sidoo kale afar dumar ah hadday ka markhaati kacaan ama afar addoommo ah ama afar gaalo ah ahludimme ah waxaa weeye ayagaa la xadaya ayagaa xaddii waxaa weye qadafka laga xadaya dumarka waxaa nidhi xuduudda markhaatigooda lama aqbalayo addoommahana warkooda iska badaaba markhaatigooda markhaati maba galaba addoonka gaaladana iskaba daayona warkooda markhaati ma galaan marka afar dumar ama afar gaala ama afar addoommaa hadday ka markhaati kacaan zino ayagaa xadulqadaf laga ogayaa ee waxa weeye xaddu zino ku sugnaan mayso maxaa yeele ayagu ahlu ahl boomaha shahaadada marka yani mayna u qastin waxaan qadaf ahayn wuxuu ku yidhi falxuru xorkii amaanuuna sideetan jilde ayaa lagu dhufanaya waraqiiqu addoonkiina arbacuuna afartan walmaqduuf kii la qadfay washtardu lmaqduuf maqduufka shardigiisina waxa wey alixsaan ixsaan wey wasabaq oo nagu soo dhaafay licaan licaan looshayda haday ka marhaati kacaan waxa wey zinadii duuna arbacati afar wax ka yar bizinan hadday zina ka marhaati kacaan xudu waa la xadaya fi اladhar wakada waxaa la mid ah arbacu niswatin afar dumar waa cabiidin addoommo kafaratan gaaro cala اmadhab walow shayda waaxidun mid hadduu ka marhaati kaco calaa iqraarihi calaa iqraarihi qiraalkiisii uu ka marhaati kaco bizinan uu qirtay falaa waxa weeye xad lagu ogi mahayo walow taqaadafaa laba qof hadday isqadfaan falaysa taqaasan taqaasi ma aha yani isu tuurid ma aha wuxuu ku yidhi nin haddii uu ka markhaati kaco iqraac bizina nin kale inuu zina qirtay wuxuu yidhi anigu waxaan markhaati ka ahay nin kale inuu zina qirtay oo afkiisa uu ku yidhi zinaan ku dhacay marka kaa yani shaahidka ay ka markhaati kacay ninkan inuu zina qirtay ma la xadaya xadulqadaf maya la xadi maayo jazma maxaa yeele asagu muusan caayan qofka qiraal uu qirtay umuu ka markhaati kacay waaya horeyna waxaan u soo sheegnay in fii macrad alqadf waاtacyiir qofkan inuu tacyiir iyo ceebeen u jeedo qofkan ceebeen uma jeedo waaya qofkii waxa wy dhahaa waxaad qiratay inaad zinaysatay asagoo fii macrad alqadf watacyiir ujeeda xad ku waajibaysa kana waa u lamid waaya laba qof hadday isqadfaan ka waran laba qof baa isqadfay qof baa ku yidhi qof kale zaani baa tahay kii kale wuxu ku yidhi adigaa zaani halkan taqaasima dhacaya labadii xad xadulqadf ma lasu tuuraya maya taqaasi ma jiro taqaasiga waxay laba shay oo isu dhigma in laisu tuuro waad fahamta sooma maalan qofka haddaad boqol doolar ku lahayd asna boqol doolar kuu lahaa inaad labadii diin isku tuurtaan taasaa taqaasi la yidhahdaa ama muqaasa laakiin halkan xuduudda taqaasi ma gasho sababtoo ah labadooda horta waa labadoodaba xadalqadaf baa lagu ogaya maxaa yeele dadkii isku awood maa isku adkaysi maa isku xanuun maaha marka xadda lagu ogaya walidaalik mid kasta xaddiisii ayaa lagu ogayaa isuma dhigmaan dee labada xad labada xad isuma dhigmaan walow shahid hadduu ka markhaati kaco waaxidu mid calaa iqraarihi qiraalkiisa falaa xaddiisa qadafka lagu ogi maayo walow taqaadafa hadday laba isqadfaan falaysa taqaasan isu tuurid ma aha walow istaqala almaqduufu kii la qadfay hadduu la madax bannaanaado bilistiifaa'i xadda oofsashadeeda lam yaqac ma dhacayo almowqic mowqici ma dhacayo waxaa uga jeedaa kii la qadfay ayaa xaddii qadafka ka oofsaday kii qaadifkiisa ahaa asagaa bayidhi iga gooso waxaa weye siddeetankii jaldo ul buu u dhiibey ama karbaash buu u dhiibey wuxuu hi siddeetan jaldo igu dhufo maadaamaan ku qadfay iga goosuu yidhi asagaa ka goostay siddeetankii taasi mowqiceedii ma dhacaysa maya kuma filno sababtoo ah iqaamada xadka waa min mansib اlimaam imaamka iska leh imaamka muslimiinta ayaa xuduudda oogi kara xad alqadaf iyo xad zina iyo xuduudda idilba axaad الnaas xaq uma leh inay xuduudda ogaan marka waa la iska daynaya ila uu ka bogsanayo kadibna mar labaad baa la xadaya ولو استقل هdوu madax banaanaado المqdوف kii لqadفay بالاsتiفاء وفsashadii xadi qadفka lam يقع ma dhacayo almوقع mوقع ma dhacayo ma أصحayo halkaa inoogu joogo والله تaعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبيiنا محمد